mujaahid ibnu jabr oo qaala wuxuu yihi kunaa waxaanu aynu cinda bni cabaasin cabdillahi bni cabaas agtiisaanu kuba sugnay fadakaruu waxay sheegeen addajaala dadkii joogay baa dajaal hadal qaaday faqaala macnaa ku qaailaa yihi maha ibnu cabaasin inuu yihi waa ku qaailoo dadkii joogay kaba midaa yihi inahu maktuubun bayna caynayhi kaafirun waxaa dajaal ku qoran labadiisa indhood dhexdooda gaal oo kaafir baa kuba qoran dee ruux kasaba aqri'i karo qaala waxaa odhanaya markaa mujaahid ibnu jabr ayaa wuxuu yihi faqaala ibnu cabaas cabdllahi ibnu cabaas ba wuxuu yihi lam asmachu anigu maan maqlin rasuulki ilaahi wey lam asmac maan maqlinhu nebiga salawaat wasalaamu caleyh qaale isagoo yihi daka hadalkaa isagoo yihi maktuub bayna caynay kafir lakin de axaadiis ay sugantay isaga wuxuu ka warramay maqalkiisii walakinahu lakin rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi ama ibraahimu nebi ibraahim fanduruu eega ilaa saaxibikum saaxibkiinan isagaa isu jeeda haddaad doonasaan sida u ekaa bal eega saaxibkiinan isagaa dad oo dhan baka ugu ega nebi maxamed baa xagga leego ugu ekaa dad oo dhan ba eh wa amaa muusa nebi muuse farajulu nin weeye aadamu dee maariina oo jacdun kaas dee waxa weeyaan jacdi ah, hiribkiisu intuu buuxo soohan yahay oo taas oo kale oo calaa jamalin awr korkii kuba sugnaa waa suuradii uu markaa laguma tusay axmara cas makhduumin lagu hogaaminayo ama hogaankiisu yahay bikhulbatin isagana waxa weeyaan liifba kaani waaba anigoo aan imika anduru ilayhi eegayo xaggii imikaabad moodaa inaan arkayo idan xadara markuu kusoo dhaadhacay fi lwaadi waadiguna waa waadi lasraq yulabi xaalu yahay mid talbiyeysanayo oo labeyk allahuma le alxaadiث iبn cabas waa inoo dhamaatay kale baabka inta inoo hadhayna de kale casharkii xalay oo kale ma gaadhsiinayo ka hore axaadiث isku wada mid ahede kuni waa axaadiث kale waa duwan bal waana inoo socotaaye waxaa meeshii jira uun rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan inuu inoogaba waramay ambiye iyo rusushii waaba nebi muuse iyo dee nebi imika yunus oo kale iyo dee inuu arkay waxaa kaloo dee maalig iyo dajaal iyo haddaba bal aragtida qaarkood habeenkii isrihii bay ahayd ama micraajkii dajaal habeenkaa waa iyo arkay maalik iyo aayaad kalena waaba arkay iyadna maalik khazin annaar dee malaaig kalena arag rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh rususha aynu soo maray samooyinka uu kuma marayna bal waa arkay kollayna arrinku waa arrin geyb ah waa umuur aan dee aynaan waxaan aynu imaka ku naqaano adduunyo aynaan uga qiyaas qaadanahayn taasoo kale markaa san uu ku arkay ma ruuxdoodii oo loo suureeyuun bay ahayd mise jasadkoodiiyo ruuxdoodii ambiyaduna de waa iyaguna nool yihiin oo qubuurtoodii way kuba nool yihiin kolley laakiin waa nolol aynaan garanayn kayfiyadeed say sida nolosha shuhadada oo kale majasadkoodii iyo ruuxdoodii baa wada jiray bal umuurahaasi waa umuuro aynaan kaba warrami karahayn culimada qaar hadday idhahaan waa ruuxdii oo lasoo suureeyey kuwa idhahaan waa jasad iyo ruuxna waa dee adigu umuurahaasuun imika ay dee aragtidoodii iyo siday lahaayeen un wax dee nas ah oo cad oo imika mid u jasmina aanu jirin axaadiida daahirkeeduna waa si ay ahayn inuu ku arkay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh taasba wey arrinkuna waxaan leenahay un dee maaha un haddaan suuradan aynu arkaynaynu adduunyo ku naqaano intan ka dhaqaaqno taa aan doonno inaan fasirno oo waxaa shaahidkaa aan uga qiyaas qaadano shaygan gaa'ibka kollay khad badan iyo qalad badan baan ku dhacayna waa umuuro inagama qarsoone laakiin waa wax xaqiiqa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh bal arkay kollay bal jaanibkaasna casharkan ka dambeeya oo rasuulka ilahi inu ay kuba sugan tahay iyo ayaa bal ay noogu yar dambeeyaan wixii hadal ee taa kuba tacalluqsane taas iyadu waa mid ne muusena markaa waxaan arkaynaa tan waa xaalo kale isagoo qabrigiisii ku maray habeenkaas waana utukanayey bal iyo taas iyagii waa tukiyey haddana baytulmaqdis waa ku tukiyey samooyinkii haddana way uga horeeyeenoo waa ka samooyinkii kuwa maray hadduu markii hore laba sii kulmay haddaanay ahayn dee marka dambana waayo kan meel laba joogay hadduu markii dambana salaadiisu ahayd bal waa umuuro dee khawaariqdaas ah in waxyaalahan oo dhamiba kala wada dunaayo umuuro wada khaariqo imaka aan caadi ahayn weeye ilaahay subxaana watacaala qudradiya laakiin waxaa taalown imaka axaadiisan imaka halkan nooguba sugan halkan ah rasuulka ilaahay leeyahay waa kuba waaban moodaa inaan arkay oo kale kallay dee ama ha noqoto waxa weeye seebay u tima haddii la yidhaho imakay ahaydba waxaani waa wax dambe oo rasuulka ilaahay tusay iyagoo beri horeba dhintay seebay camal ula daartii camalkana kaba tegay ee camal ulaba imanayaan iyo umuuro taa bal jaanibkaas ama waxyaalihii la yidhi mar kale adna udib dhiganayna waa taa aan leenahay nebi muuse qabrigiisa ku tukanayuu rasuulka ilaahay maray bal halkan waxaan leenahay kollay tan aan kuba fasiraynaa waa waktigii hore ee iyagu ay noolaayeen ay adduunyo joogeen ayay beedka u soo xajeen nebi muusena waa soo xajay nebi yuunusna waa soo xajay ee beydkana waxa weeyaa nebi ibraahim baa dhisay dadka oo dhamina waa kaasoo beydkaasoo ambiyadu way usoo xajtay kuwii ka horeeyeyna xataa nebi ibraahim hortoo dee waa kan huud iyo saalix iyo waxa weeyaan de dib dambe unbu udhisaye malaa dee meesha ilaahay baa xarab kaba dhigay intaanu samooyinka iyo dhulkaba abuurin sida xadiis nooguma yimo bal taasna waabay horeyso kuwa horena way yimaadeen beydke waxa weeyaanun xaaladoodii hore waktigaa ay yimaadeen ay soo xajeen ay dhulkaas soo mareen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dee isagoo all abuurka wax kasta le qudradooda leh ayaa axwaashoodii baa loo soo suureeyey oo la tusay siday ahaayeen waktigaas markay halkaa marayeen iyo si ay ahaayeen xaaladii baa rasuulka ilaahay loo soo suureeyey markaasaa la tusay salawaat wasalaamu calayh waa xajkoodii suu ahaa talbiyadoodii siday ahayd wixii ay fuushanaayeen bal waxay xidhnaayeen umuurihii oo dhan baa dee shakligii loo soo cadeeye loo soo suureeye laakiin arrinkani waa wuxuu cibaaro ka yahay wixii hore dhacay wakti hore dhacay oo ilaahay salawaat wasalaamu aleyh rasuulki ilaahay uu suureeyey oo markaa ilaahay tusay markaasaa rasuulka ilah ilah waxaad moodaaba dee shakligoodii waa arkaya waa u muuqdaa iminka inaan arkayo iyadoo xaaladu ay taa tahay oo markaa maha inay dee ay soo xajayeen oo la yidhaa arwaaxdoodii baaba socoto se loogu soo tashakulay e waa xaaladoodii hore ee dhacday horena intii ay dunyada joogeen uba dhacday ayaa rasuulka ilaahay loo soo suureeyey la tusay loo soo mithaaliyey markaasuu dadkii uba waramay inay dariiqaas soo mareen oo ay dee xaaladoodna taa ahayd bal waa taa intaan imika halkan odhanaya dhowr wej baan wej keliya kaba qaatay ee umuura qaarkood insha allahu tacala de axaadiis ay noo socoto wey xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna layث xا وxdثna محamed بن رمح qال أخbarana layث عن أbي الزبير عن jaaبiri abu زubayrna hore aynuu soo maray محamed بن mسلم بن tdrus baa la idhaha in tdris lagu sheegayna weeyahay baan idhi lakiin marka layskama warinayo axaadiistiisaasi maaha axaadiis la tdliisiyey oo taas gaar bay culimadu u saaraan horaan taa usoo sheegay أna rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم qاaل curida waa la bandhigay calaya aniga alambiyaa ambiyadii ah, baa lay bandhigay lay tusay faidaa waaba muusa nebi muuse darbun min arijaali waa ku dhexdhexaada inuu yahay xagga marka la eego malaa jismiga weeye dee inuu dheer yahayna waa tan soo maray oo uu dheeraa e, waxa weeye kole riwaaye bukhaariyana mudarib baa kuba timo waa ruuxa dheer bay noqotaa walow lafti shaki ay ahaydba macnuu imika halkan waxa weeyaan waa darb darbigu uu yahay imaka halkan say bayna الrajuleyn fي katrati laxmi waqilati isagoo dheerana jiro in laba nin udhexeeya xagga hilibka badnidiisa iyo yaridiisa laakiin waa dheeraasa aynu soo mareen kaanahu min rijaali shanua qolooyinkanu kuba miaalinayo ku shabahayaaba dee iyaga lagu yaqaana xaaladaas waxaabad moodeysay raggaa reer shanuu ah inuu kaba mid yahay wara-aytu ciise bna maryama عalayhi الsalaamu faidaa waaba aqrabu man shaksi ugu dhow ra aan arkay shabaha bihi nebi ciisead arkay bu ihi markaa ruux anigu aan arkay dadkii markaa joogay garanaya weeye dadkii ula hadlayena ay garanayeen ama barhkood ay arkeen raggooda roonrooni cidda matalan me de waaba raggooda roonroon iyaan odhana markaa nin nool buu ahaaye ciddaad arkay ninka ugu eg ugu shabah badani waaba curwat bnu mascuudin inuu curwat bnu mascuud ninkaa curwat bnu mascuud la nin reer daif oo reer haqiifa oo dee maalintii waxa weeyaan xudaybiyana rasuulka ilaahay xudaybiyana rasuulka ilaahay dadkii uguba yimi isagoo quraysh kala socda lakin dabadeed buu soo islaamay walow reerkoodi ay dileen markii dambe u islaamay ninkaas baa waxa weeye dadka ugu ekaa buu leeyahy o ugu shabah badnaa dadkan arkay wara-aytu ibraahima salawaat ullaahi nebi ibraahimna waan arkay faidaa waaba uxun baaban arkay aqrabu man shaksi ugu dhow ra aan arkay shabahan bihi waa bihi shabahna waa shabahad bihi shabahu isaga shabahayo ruuxa ugu dhowi waa saaxibukum yani wuxuu ujeedaa nafsahu oo rasuulka ilaahay baa dadka ugu ekaa marka la eego nebi ibraahimna wara-ytu jibriila jibriilla waan arkay calayhi الsalaam faidaa waaba aqrabu man shaksika ugu dhow ra-aytu aan arkay shabahan xag shabah bihi bijibriila la shabaho cidda ugu dhowi daxyato ama daxyatu saxaabiga daxyat bnu khaliifa la idhaaho ee kolkol dee suuradiisiiba jaa calىa suuratihi jibriil oo xafilaya sida alfiyadiisi oo kale ajmalhum markaas oo dexya waa ninkii saxaabadaba ugu qurux badnaa markaa asxaabta la eego jaa calىa suuratihi jibriilu jibriil baa kolkol shakligiisa oo dee waabay dhacday isagoo dad weydiiyey oo ruuxa dee la joogay markaa ay ku arkeen dad dee isagoo soo tashakulay oo dee uhaysteen inuu dexyo yahay kan ay uba qaateen isagoo jibriil ahaa haddaba kaas baa isaga xagga shabaha ugu dhow marka la eego shakligiisii dee lagu abuuray maahe waa shakligan uu kusoo tasawuraya وxadثnي محamed بن رافع وcبد بن حmayd وتqاrبa في lفظ lfdiga way isku dhow yihin qال بن رافع xadثna وqال cبد أخبرnا cبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن الزهري qال أخبرني سعيد بن المصيب عن أبي هريرةa qال qال النبي صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi xiina usriya bi markii aniga lay dheelmiyey lay guuro geliyey laqitu waxaa la kulmay musa nebi muuse calayhi الsalaam fanacatahu uu tilmaamay annabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa sifeeyey oo tilmaamay nebi muuse oo muxuu yihi faidaa waaba rajulu nin inuu yahay xasibtu waxaan umalayn raawigii baale qaala mudaribun mudaribna waa ruuxa adugu dheer hilibkiisuna aanu badnaynba lakiin laftigu shakiya waa ta aan darbi sooba maray oo rajul ra'si waa ti aan jacdiga uga fasirnay xagga hilibka inay tahay oo xagga timaanayno timihiisuna kuwaa laba timood udhexeeyeyna macnaa timo adagna maaha juro timo bisana may hayna waa timaha dee dugusha ama rajul ras kaanahu waxaabad moodeysa xagga shakliga min rijaali shanuata reerkaa shanua la idhaha inuu kaba mid yahay qaala walaqitu ciisa baan la kulmay fanacatahu nabiyu salى الlahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa tilmaamayoo muxuu ku tilmaamay fayda waaba rabcatun ruux dhexdhexaada inuu yahay oo axmaru cas waati maailan ila alxumrati walbayaad soo aragnay kaanama waxaabaad moodeysa xagga nadaarada quruxda iyo taas iyo inaanu dee malaa cadcad iyo waxyaalo arag oo kale kharaja inuu ka soo baxay min diimaasin yacni xamaaman oo inuu soo maydhay baabad moodeysay waana ruwaadda qaarkood baa kuba fasiray waxaa kaloo ay lafdigan diimaas ay kuba fasiraan de culimada ay kuma fasiraan halkan alkidno ama asirba oo kale meesha dee asturan ama qarsoone cadceedi iyo waxyaalahaasi aanay kuma dhacayno ruux dee marka la eego intu sidiisa kalena iska raaxaystay gees kalena cadceed iyo dabayl iyo waxaasi aanay jasadkiisii ku dhicino madaaradii iyo bal matalan taasi ay kaba muuqato xusnigaasi ayaaban moodeysay taasna laguma fasiriyay qaala wuxu uhi wara-aytu waxaa arkay ibraahima salawaat ullaahi calayh wa ana aniguna ashbahu waladihi bihi way ashbahu waladihi ciddii uu dhalay ee isaga kaba beerantay ka ugu eg banay bihi biibraahima qaala rasuulka ilahi ba wuxu uhi fautiitu waxaa layla yimi habeenkaa biina-ayni fii axadihimaa labanun mid ahaan caana ay ku jiraan wa fi laakhari khamrun faqiila lii waxaa laygu yidhi khud ayahumaa shita bal qaado ka addoonto labadan faakadtu labana caanihii baan qaato fasharibtuhu waan cabay labankii faqiila lii waxaa laigu yihi qiila faqaala wuxuu yihi dalagii baa ku yidhi hudita alfidrata waxaa lagugu hanuuniyey fidradii waa islaamnimadkii ama calaamadiisii iyo istiqaamadii aw asabta alfidrata ama fidradii baad asiibtay qaadashadaada caanaha qaadatay ama inaka adigu low akhadta amada waa tii istiftaaxaydun inaka adigu low akhadta alkhamr khamrada haddaad qaadato gawat way lumi lahayd ummatuka ummadaadu laakiin imika dee ummadaaduna aday tabac ku tirsan casharka intii horeba kuwa soo maray haddaad tan qaadato ummadaadu way lumi lahayd oo waa calaamo riwaaye ayay tani ahaydba weeye dee waxaan ay leedahay dee caqliga ay dooninaysa iyo fasaadka badan ay leedahay bab dikr اmasيح ibn maryam wاlmasيح الdajaal wallah subxana wa taعala ala alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta